بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال الناظم رحمه الله باب ما لم يسمى فاعله واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتاب عهد الوالي أخيا وإن يكن ثاني ثلاثي, ثلاثي الأليف فاكسره حين تبتدي ولا تقيف تقول بيع ثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام والنصب للمفعول حكم وجبا كقولهم سادا الأمير أرنبا وربما أخير عنه الفاعل نحو قد استوفى الخرج العامل وإن تقل كلام موسى يعلى فقدم الفاعل فهو الأولى waxaynu soo qaadanay baabkii baab ulfaacil caawa insha allahu tacaala waxaynu halkan ka qaadan doonaa baabka loo yaqaano baabu naaib ulfaacil awalan waxaynu tilmaami doonaa tacriifkiisa tacriifka uu leeyahay naaib ulfaacilku la idhaahdaa huwa alsmu alsariixu aw ilmuawalu bihi almusnadu ilayhi ficlun taamun mugayaru siiqati aw mu'awalun bihi muqadamun calayhi bilasaalati laysa waaqican minhu aw qaa'iman bihi waa ismi ismi haddaynu nidhina waxaa ku baxay alficlu waalxarfu labadaasi ma noqdaan naa'ib ulfaacil asariix waa ismi cad oo sariix ah sariixna waxaa loogu jeeda hore inuu qaadana maxaa la odhan jiray maa laa yaxtaaju ilaa ta'wiili masterin soo samaan jiri aw ilmuawalu bihi ama waxa lagu awilayaa sariix kaasina waa maxay maxaa la waa maa yaxtaaju ilaa ta'wiili masterin iminka biica thawbu athawbu waa sariixde soo ma qul uuxiya ilaya anahu istamaca uuxiya waa ficil muayru siqa anahu istamaca ay istimaacu nafarin halkaas baa laga soo dhalaalanaya naab faacilka kaasina waa muawalun bisariix almusnadu ilayhi isaga xaggiisa wax loo soo tiriya waxaa loo soo tirinaya hadduu ismi yahay ama uu jumlo yahay maxaynu odhanaynaa waa waa waa mubtadade laakin almusnadu ilayhi ficlun ficil baa loo soo tiriyey halkaa maxaa kala wadaagi jiray ya faacilka de faacilkaa la wadaagi jiray ficilkaasoo taamun weliba taam ah maxaa ku baxay ficilkii naaqiskii dee faacilnima faacil kama dhigta ismi bu kaana allahu afuur raxim maaa lo waa ismigeedi baa la odhanaya mugayaru siiqa habka iyo qaabka loogu dhawaaqayo waa la bedelaya halkaa ayaa ku tegey faacilkii isagu muxuu ahaa ya almusnadu ilayhi ficlun taamun isma muayru siiqa calaa siiqati asliya isagoo siiqadii asalka ahayd ayay isagu ku sugnaa ow muawalun bihi ama maha waxa loo soo tiiriyo wax lagu awilayo ficil waxaad sheegtaan ismiga naa facalka qaataa wa maxay ismi mafcuul ismiga mafcuul naa facal buu qaataa halkuu ismiga facal faacil ka qaato ismiga mafcuulna naa facal buu qaataa muqadamun calayhi bilasaala ficilkaa ama ama waxaa lagu awilaya asalnima looga horreysiinaya oo yaa horeeya caamilkaa horeeya de caamilka see ku camal faraya ama ficila ama muawalun bihi ah yaa horeeya isna wuu dambeeya sidii faacilka oo kale sidii faacilka oo kale madhabka ayaa khilaafsanaa alkufiyiin madhabkan aan ku soconaanay u ahaa madhabul basriyiin laysa waaqican minhu isaga kama dhaco walaa qaa'iman bihi kumana qumo labadaasi yaa gaar la ahaa faacilka uu ku duldhacayo wuuna ku qumayo sooma wuuna ka dhacayay ama wuu ku qumayy tacriifkiisu waa intaas madxifdiisi waa alsmu asariixu aw ilmuawalu bisariixi almusnadu ilayhi ficlun taamun muqayaru siiqati aw muawalun bihi laysa waaqican minhu aw qaa'iman bihi laysumad gelinoo nafyiya saxiix wala la halkaa maxaynu ku haynaa tacriifkii uu leeyahaa naaibu faacilku caamilkiisa maxaa ku camal fala naaibu faacilka maxaa ku camal fala waxaa ku camal falaa alficlu almugayaru siiqa ficilka siiqadiisii la bedelo waa ku camal falaa waxaa kale oo ku camal falaa almuawalu bihi ka ficilkaasi lagu awilaana ku camal falaa oo ah ismiga mafcuul tusaale amadruubun zaydun yaa iraabaya imka amadruubun zaydun amadruubun zaydun waa mubtadaun lahu marfuucun sada masada alkhabar maxaa u cunansiisay inuu mubtadana oda madruub istifaan buu ictimaaday soo ma markaa madruub waa mubtade zaydun maxaynu odhananaa naaibu faacil sada masad alkhabar u fiirso waa mubtadaun lahu marfuucun sada masad alkhabar waa labada caamila ku camal falaya waa alficlu almugayaru siiqa aw almuawalu bihi ama ka isaga lagu awilo oo ah ismiga mafcuul maxaynu haynaa marka laba shay baan idiin sheegay maxay weeyaan tacriifuhu maxay kale caamiluhu soo laba maa axkaamuhu axkaamuhu ka axkaami faacil axkaamta isaga uu qaadanaya naabu iyo axkaamtii faacilku uu qaadan jiray lifaacilin tiscun khudi takhiira warafca wadikra walow taqdiira soo garan maysaan sagaalkii xukumayaa qaadanaya naabu faacilkaa qaadanaya maxaa kamid ahaa kownuhu muaharan inuu dambeeya saw saw xukunu lahaa faacilku mahan isna xagga dambu maraya oo caamilkaa ka horeynaya shardi labaad wa kownuhu marfuucan inuu marfuucaana soo shardi mahan marfuucaasna waa uu qaadanaya isna waa marfuuc tajarudu caamilihi can calaamati tasniyati waljamci wuu qaadanaya ilxaaqu caamilihi ta tanis wuu qaadanaya intii xukuneed usoo sheegt usoo sheegnay faacilka intii isna uu la leeyahy maxaynu haynaa ya saddex saddex arrimood baan haynaa soo ma waaya waxaa kalaynu qaadanaynaa aqsaamuhu aqsaamtiisa aqsaamta naabi faacilka aqsaamta naabi faacilku waa afar haddaynu mid ku darnana waa shan aqsaamta naabi faacilku waa shan waxaynu ku soo marnay camriyadii aqim muqaama alfaacil aladii xudif mafcuulahu fi kuli ma lahu curif aw masdaran aw darfan aw majruura in lam tajid mafcuulahu lmadkuura soo saa muusa odhan dee waa intin ba ku daba socdasha o almafcuulu bihi mafcuulu bihigu wuxuu noqdaa naaibu faacil buu noqdaa tusaale زيد zaydun zayd baa la garaacay asalkii hore ahaa daraba camrun zaydan kadibna isagii baa noqday maxay naaibu faacil noqday mafcuulku waa noqdaa wayanuubu canhu bilaa shardin marka uu naaibu faacil noqonayo mafcuulku wax shardiya oo loo dhigaa ma jiro ma ka labaad aljaaru wlmajruuru waa jaar iyo majruurka jaar iyo majruurkuna naaibu faacil bay noqdaan julisa fi daari julisa fi daari u fiirso sheekh julisa fi daari ficilkan majruurkaan u belanay awinaa faacilkiisi jaariyo majruurkan weeyaan wayanuubu canhu biarbacati shuruuin afar shardi marka la helo isagu naaib noqonaya shee iska noqonayo afar shardi marka la helo ayuu noqonayaa naaibu faacil ko cadamu lmafcuuli bihi sheekow mafcuulu bihi waa inaanu joogin muxuu ku yihi camridi in lam tajid mafcuulahu lmadkuura saddexdaba wuu yaala saddexdaba darafka jaari majruurka masderka saddexdaba wuu yaala waa haddii mafcuulka meesha laga waayo soo shardiga koowaad maa shardiga labaad waa laa yakuuna aljaaru xarfa tacliilin xarfujarkani xarfu tacliil waa inaanu ahayn waxaynu soo marnay xuruuf xuruufiyaro tacliil faidin jirta soo mahayn xuruuftii caynkaa waa inaanu kamid ahayn laamto kale tacliil bay faidin jirta soo ma shardiga saddexaad kownu lmajruuri mukhtasan bilidaafa majruurka la jaray laftiisu waa inuu ku khasismo idaafo tusaale siira biabika aabbaha baa lala socday de eega majruurkan la jaray muxuu ku khasismay idaafo la idaafiye sooma biabika baa lagu yiba muna khasismin waa uu khasismay ama al buu ku khasismi karaa siila birijaali raggii baa lala socday raggii ayaa lala socday saw saddex shardi mahayno kownu ljaari mutasarifa jaarku waa inuu yahay mid mutasarifa muxuu uga jeedaa bianlaa yalzama wajhan waaxidan fi listicmaal wej keliya waa inaanu laazimin isticmaalka tusaale xarafkan jaar ee wax jaraya shay keliyan waa inaanu jarin waa inu he tasarufo oo da wax kasta waa inu jari karo mud baa kaa baxaysa mud maxay gaar ku ahayd uma mudfina xadar soonama odhan waxay gaar ku ahayd iyadu gaar ku ahayd zamanka unde zaman un baa lagu jira ruba oo kale rubi maxay gaar ku tahay nakirun bay de gaar ku tahay nakirun bay gaar ku tahay marka afartaa shardi baad ilaashanaysaa markuu noqonayo jaariye majruurku maxay naayib markuu noqonayo awala cadamu mafcuulu bihi wa thaniya anlaa yakuna aljaaru xarfa tacliilin wa thalitha kownu lmajruuri mukhtasan bilidaafati aw bial wa raabica aye kownu ljaari mutasarifan ay bianlaa yalzama wajhan waaxidan fi isticmaal intaa waynanu helo ka saddexaad addarfu waa darafkii siima ramadaanu julisa amaamuka hortaada la fadhiista ama ramadaan baa la soomay aye wayanuubu can ilfaacili biwujuudi alaaati shuruudin saddex shardi marka in loo helo ayuu isna naayib noqon awala cadam lmafcuul bi u daba yaala mafcuul bi sheekh meesha waa inaanu joogin wa haaniya kownuhu mukhtasa waa inuu yahay mukhtas mubham waa inaanu ahayn darafkani mukhtas waa inuu yahay wa kawnuhu mutasarifa waa inuu mutasarifna yahay waa inuu mutasarif yahay iminka tusaale mukhtaska daraf waa kale de calamnimu gaarku noqonaya siima ramadaanu de waa mukhtas waa mukhtas wey ama idaafo julisa amaamuka idaafadu he ku khasismay ama wasfi siira waktun ayibun ama julisa makaanun baciidun muna khasismin marka adu khulaasat lqowl darafkana saddex shardi baa loo shardiya awala cadamu lmafcuulu bihi wa thaniya kownuhu mukhtasan wa thalian kownuhu mutasarifa saxiix wala la saddexdaa shardi isna u xidh kutubta hore kumaynaa soo sheeg sheegin ka dambe u dambeeya ee afraad waa masderka wayanuubu can ilfaacili biwujuudi alaaati shuruuin saddex shardi marka la helo isna ayuu naaib noqda wuu yaallaan kii hore awalan cadamu lmafcuulu bihi sheekhow mafcuul bihi meesha waa inaanu joogin wthaniya kwnuhu mukhtasa waa inuu mukhtas yahay mukhtas waa inu yahay oo mukhtas wuxuu ku noqon karaa masterku taxdiid duriba darbataani ka waran ya min atadiidan dee laba garaac baa lagu qeyday sheekho lagu taxdiidiyey idaafa duriba darb lamiir duriba darb lamiir duriba waxaa la garaacay darb lamiir amiirka garaaciisii o kalea la garaacay al buu noqon karaa siira sayru socod baa la socday mayana wasfi daahiraad u keeni kartaaba faidaa nufika fi suuri nafkatun waaxida iminka nafkatun masterkaasaa naaibu faacila nufika naaibu faacilkaygu waa ka maxaana laga sifayey wasfi daahir o ah waaxidatun way kuu muuqataabada mayna basiidayn wa kawnuhu mutasarifa waa inuu mutasarif yahay waa inuu mutasarif yahay isna saddexdaa shardi marka laga helo ayuu noqonayaa maxay naaibu faacil imisaan marana mafcuulu bihi jaariyo majruur daraf iyo mster mafcuul bigu maxaynu nidhi bilaa sharin jaariye majruurku maxaynu nidhi biarbacati shuruud darafka maxaynu nidhi bialaaati shuruud masterka maxaynu nidhi bialaaati shuruud ta u dambaysa aljumla u fiirsa shee jumladuna ay faacil bay noqotaa sidaa saxa laakiin niyaabatuhaa mukhtasatun bibaabi lqawli qowl bayna ayu faacilu noqon kartaa laakiin qowl waxa muraadif u ah xuruuftii qowl laga waayo lakin macnihiisii laga dhandhansanayo uma noqoto laakin qawl bay gaar ku tahay ya haddee wax qawla lasoo sheegay naabi faacil u noqon kartaa jumladu tusaale waqiila liladiina itaqw maada anzla rabukum waqiila ana faacilkeygii maada anzla rabukum halkaasuu noqonaya maadadaa weeyaan maada anzla rabukum qiila yaa nuuxu bid qiila aawaynaha faacilkeegii waa jumlada yaa nuuxu bid ayaa fi maxal rafco faacil taala waana maquul qowde masla fahnay markaa jumlada niyaabadeedu yay gaar ku tahay fahma intaa maxay gaar ku tahay baabul qowl bay gaar ku tahay laakiin qowl waxaa la macna ah naaib faacil uma noqoto eeg qowl waxaa jira waxyaalo la macnaa laakiin aan la xuruufayn sooma markaa qowl bay gaar ku tahay oo naaib faacil ay u noqotaa maxaan maranaa marka soo shan ma marano awalan tacriifkiisi baan sheegnay wa haaniyan caamilkiisi baan sheegnay wa haalian axkaamtiisii baan wax ka tilmaanay wa raabican aqsaamtiisi baan sheegnay garadu xadfi lfaacil faacilka danta loo gooya maxay tahay faacilka maa la iska cadfaa un dan baa loo gooya aqraabda loo gooya waxaa ka mid a lilcilmi waa la garanaya wakhuliqa alinsaanu daciifa waa la garanaya jahli baa loo gooya suriqa almataac alaabtii baa la xaday yaa haday de dee tuug baa haday dee tuug yaa garanaya waa liljahli waxaa loo gooyaa litacdiim weyneyn waxaa loo gooyaa lilikraam waxaa loo gooyaa liltaxqiir waxaa loo gooyaa lilkhawfi minhu waxaa loo gooyaa lilkhawfi calayhi waxaa loo gooyaa lilsajci waxaasoo dhan be waa loo gooya balaaqadii waxaan ku arki doonaa insha allah dee wax kuu laaban maad garan laqma mooye mayayla tahay wuxuu yidhi sheekhu waqdi qadaaan laa yuraddu qaa'iluh birafci fi ma lam yusama qaa'iluh من bacdi dami أول afcaali ka يكتب yuktabu cahdulwaali waqdi xukun qadaa'an xukun xukun qadahaasoo laa yuraddu aan la radiyeyn qaa'iluhu ay qaa'ilu lqadaa'i qadaha kii ku qowlay aan la radiyeyn birafci rafca ku xukun fii ma ay fi ladii kii dhexdiisa rafca ku xukun lam yusama aan la magacaabin faaciluhu maaga faacilkiisa min bacdi dami awalilafcaali afcaasha bilowgeega damaheeda kadib rafca ku xukun wadalika tusaale kaain wuxuu ahaaday ka qawlihim ee ka qawlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen yugtabu waxaa la qorayaa cahdulwaali ninka bara saabka ah ballankiisii baa la qoraya odhahda ay yidhahdeen oo kale weeye sheekhu wuu kula teliyo tal uu kusiiyo wuxuu ku yidhi waqdi qada'an laa yuradu qaa'iluh birafci fima lam yusama faaciluh sheekhow waxa weeyaan xukunkaasi cidda xukuntana ee tidhaahdana laa yuradu qaa'ilu lama radiyayo lama radiyayo oo dee hawl aan banaanayn baad la timid dee lama odhanayo e hawl munaasab ku ah ayuu la yimiday oo lagu radin maayo hawshaa uu la yimiday kuna rafci buu ku yidhi kuna xukun buu ku yidhi rafco iyo godaal waxa aan faacilkiisa la magacaabin waa inti aan soo sheegnay oo dee waa kownuhu marfuucan soo ma waa inuu marfuuc yahay waa inuu marfuuc yahay marfuucaasi intii faacilku mari karaa m faacilku muxuu noqon jiray marfuucun lafdan marfuucun maxalan marfuucun taqdiiran duriba zaydun waa maxay marfuucun lafdan duriba muusa waa maxay marfuucun ya taqdiiran duriba haada waa maxay marfuucun maxalan mayna taasuna ta intuun buu ku maraya kolkaa intaa wuxuu ku sheegay xukunkii u lahaa birafcida waxaad ka dhex dandansanaysaa waa xukunkii min badi dami waliaali min bacdi dami awali lafcaali intan wuxuu ku sheegayaa ehm, afcaashu horta waxaynu usoo qaadanay afcaashu inay saddex tahay afcaaluhum alaaatun fi lwaaqici maadin wa ficlu lmri wlmudaarici soo saamayn waa saddexdaa afcaashu haddaba u fiirso oo afcaashan ay facalka qaadataa waayo ma saddexdii o dhan ba mise waa saddexdaa wax ka mid a maya waa saddexdaa wax ka mid a ficilka maadi iyo ficilka mudaaric unbaa naaibu faacil qaata ficilka amar miyaa isagu naib faacil ma qaato de waaba lagu amraya sooma muhaatab sooma isagu ma qaato marka u fiirso halkan min bacdi dami awalil afcaali wuxuu ku sheegayaa xukun ah kayfiyatu binaa'i lficli lilmajhuul ficilka majhuulka loo bineeyey qaabkee loo dhisaa qaabkee loo bineeyaa qaabkee loo xarakeeyaa intaasuu kaga warramaya beydkan hal arin oo ay wadaagaan oo xukun mushtarag u sheegay xukunkaas waa maxay waa damu awali afcaal waa xukmun mushtarakun yaa wadaagsada almaadi walmudaaric xukunkaa way wada leeyihin laba xukun ay ku kala tagaanna sheekhu waa ka tegay oo lidaruurati nadmi buu ka tegey labada xukun waa maxay fatxul fatxu ya fatxu qabli fatxu ya muxua fatxu fatxu qablu qabluba <laughs> ficilka mudaa saxiix ficilka mudaaric xarafka u dambeeya xarafka ka horeeya isaga waa la fadxiyaa waa xukmun mukhtasun bilmudaaric iyo kasru xarafka u dambeeya ka ka horeeya in la kasriyo wahada xukm mukhtasun bilmaadi fatxu maa qabla alakhiiri iyo kasru maa qabla alakhiiri saxiix wala la marka labadaa xukun sheekhu waa ka tegen muu sheegin de kutubtii horena waa kusoo marteen ajrumigii hadday tahay hadday camridigii tahay hadday mutamimadii tahay wayna soo qaadeen soo ma lidaruurati nadmi buu uga tegey marka marka kayfiyatu lbinaa'i kayfiyatu binaa'i alficli lilmajhuul waa sidaa sababtu waa maxay waxay isku ekaanayaan ficilkii musamihi ee calaa siiqati alasliya ku yimiday iyo kan muqayaru siiqaa isku ekaanaya iyo kan muqayaru siiqaa ayaa isku ekaanaya si ayna iskugu dhehgelmin tusaale daraba zaydun camran daraba zaydun camran waa ficil musama soo waxaynu goynay daraba zaydun camran maxaynu goynay zayd baan goynay camro mafcuulan doganaa bartii inuu fadhiisto booskii faacilka waxaynu nidhi daraba camrun mayna isku ekegno marka si aynu u kala garanno kan booskii fadhiistay inuu mafcuulkii iyo faacilkii meesha uu ka maqan yahay siiqada ficilka aynu bedelna sheekh darabu ahayo duudhe rabu ahaayo radu way ka dhowdeede duridhe de duriba zaydun hadda waxaad garanaysaa maxay inay tahay jumle muayar siqa inay taad garanaysaa ficilkan inuu yahay eh, ficil muayar siqa inuu yahay garanayna markaa beydkaa iska fahma waa kayfiyatu binaa'i lficli lilmajhuul qaabka binaynayo qaabkuna wuxuu noqonayaa xukunka sheekhu sheegay waa mushtarakun bayna alficli almaadi walficli almudaaric waa mushtarak labada xukun ee uu ka kala tegayna waa laba xukun oo mukhtasar xarafka u dambeeya ka ka horeeya in la fadxiyo mudaarica gaar la xarafka u dambeeya ka ka horeeya in la kasriyana maadiga gaar la soo intaasi basid ma laakin kolkaynu qaabkan samaynayna waa ficilku marka uu yahay saxiix marka uu yahay weeyaan waa marka uu maxay yahay ya marka uu saxiix yahay weeyaan soo ma duriba futixa dukila culumana san saasuu noqonaya waxaad ka warantaan ficilka mafcuulka loo binaynaya shuruud ma leeyahay mise shuruud ma le mee shuruud wuu leeyahay oo an yakuuna mutasarifan waa shardi itifaaq bayna naxwiyiin waa la isku waafaqsan yahay ficil naaqis ah ficil waxaan ujeedaa jaamido loma bi nicme yadi saaduna faclu bine maad aragtay weli bal ku dhawaaq maad aragtay carabti kaaga horeysa kamaad maqli maada ku dhawaaqi kara waa laa sow ma marka ficilkaasi maxaa shardi u ah oo la isku waafaqsan yahay an yakuuna mutasarifan jaamid waa in aanu ahayn mid labaad baa jira midka labaad waa an yakuna taman eeg waa inuu tam yahay waa inuu tam yahay maxaa ka baxaya tamka maxaa soo horjeedi jiray naaqis naaqiskaasina looma bineeyo naafa looma bineeyo waa cinda albasriyiin waa cinda albasriyiin weeye saasaynu odhanayna waayahay marka xukunkan aynu sheegno waa markuu ficilku yahay saxiixulcayn marka uu yahay weeyaan hadduu muctalulcayn yahay miya isaga inoo keeni doona insha allah isaga ayaa inoo keeni doona markaa yuktabu dee waa ficilkii mudaaric waad arkaysaano awelkii waa la goday qabla akhirkiina waa la fadxiyey cahduna naaibu faacilkii ayuu noqonaya wax adagoo ku jiraayey ma wuxuu yidhi waqdi xukun qadaaan xukun xukun qadahaasoo laa la celin ahayn oo aan la radi ahayn qaa'iluhu ay qaa'ilu lqadaa'i xukunkaa kii ku qowlay birafci rafca ku xukun jaari majuurka saq iska tacaluji laabuda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi fii ma ay fi ladi kii dhexdiisa ku rafci lam yusama aan la magacaabin fii ma ay fi ladi kii dhexdiisa ku xukmi lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisa aan la magacaabin min bacdi dami awali afcaali ah, idaafadii baa loo laqmaya soo maad maqli jirin min bacdi dami awali afcaali afcaasha bilowgeega damaheeda kadib rafca ku xukmi saadhe wadalika tusaale kain wuxuu aaday ka qawlihim ee ka qawlilcarabi carabta qowlkoodii ay yidhaahdeen yuktabu waxaa la qorayaa cahdulwaali ninka barasaabka ah ballankiisii ayaa la qoraya hadduu maadi noqdana muxuu noqonaya kutiba cahdulwaali unbuu noqoni mid baan kaaga tegey asmaa uu leeyahay baabkan magacyuu leeyahay magacyadiisa waxaa kamida mid a ah, almafcuul lam yusama faacilu waxaa ka mid a ah, naaibu lfaacili cibaaradaasina waxa waxa u horeeyey oo keenay muxamed ibnu mali maxamed ibnu mali ah, nin mujtahid aha moogta isaga ayaa ugu horreeyey markaa cibaadadaasaa fiican bay dhahdaan culimadu in la ydhahdo naaibulfaacil faacilka kii naaibka ka ah waxaan o dhan baa soo gudagelaya laakin haddaynu nahno mafcuululadii la miisama faacilun maxay ku gaaban tahay keliya mafcuulkii de sooma waka wa in yakun ani halkaa waxaan idin idhi min bacdi dami awali afcaali waa kayfiyatu binaa'i lficli lilmajhuul laakin yay gaar ku tahay ficilka ficilka saxiixulcaynka ficilka saxiixulcaynka gaar ku taha n idin sooma ficilka saxiixa hadde ayay gaar ku tahay duriba oo kale kutiba tusaalead ka fahmi kartaa yugtaba ma muctal ba mise waa saxiix dee waa saxiix ficilkaasay gaar ku tahay isagoo muctala waa kan kuu bilaabay wa in yakun hani thulaathiyi alif faksiru xiina tabtadi walaa taqif taqulu biica thawbu wlgulaamu wakiila zaytu shaami waacaamu intaas kaga baxyadan intan maad soo arag miya waa sarfi sarfiya soo ma aragti waayahay wain yakun haddii uu ahaado haani hulaahiyi hulaasiga haanigiisu alifan alif haddii uu ahaado faksir kasri adigu hu ficilka xiina tabtadi marka aad bilaabaysid waa awalkee hu oo awalkaa xiina tabtadi marka aad bilaabaysid walaa taqif ay walaa tatawaqaf ha ka joogsan can kasrihi inaad kasrisid ha ka joogsan oo ha ka shikiin yaa adoo miir qaba ku dhaqaaq buu leeyahy saxiix walala taquulu waxaad odhanaysaa biyaca waxa la gadoo la iibiyey athawbu maradii baa la iibiyey wlghulaamu adoonkiina waa la iibiyey wakiila waxa la miisay zaytu shaami shaam saliideedii baa la miisay wadacaamu cuntadiina waa la miisay raashinkii waataan idin sheegayay oo shuruud baa loo dhigiyo an yakuuna ficlan maadiyan hulaahiyan muctalal cayni baa loo wuxuu inoogu iman doonaa insha allah sarfigan ku gaari doona ya wax adag maa waa inuu ama alifa ku buko ama wowa ku buko waa inuu hulaahi yahay saxiix walala ficilka caynkaas haddaynu helno aynu aragno waxaa la samaynayaa saddex baa ku banaan fadiisa saddex harakaa ku banaan aliftaasi ama wowaha ka soo gadoonta sida qaala ama ya ka soo gadoonta sida baaca waad kasrinaysaa ficilka hulaaiga muctalulcaynka awalkiisa marka aad bilaaba ku hadlaysid xarafka u horeeya ayaad kasrinaysaa waa fada kelimade soo ma kana joogsan maysid inaad kasri saasa afsaxa maxaad odhanaysaa qiila biica saas baad odhan saasaad odhan asalkoodii hore biica iyo qiila asalkii hore wuxuu ahaa buyica ya buyica quwila ayuu ahaa kadibna waxaa la raray oo la naqliyey xarakadii saarnayd ya iyo waawda waayo way ku culus tahay waxa ka horeeyaana loo naqliyey bacda salbi alxaraka intii iyaga xarakadii laga saaranay bu sawdama ma saarno u sawdama ma saarno waxaa loo cuslaystay wowda iyo iyo ya-da xarakada saaran kadibna xarakadii labada xarfu cillo saarnayd ayaa la raray kadibna eeg dee xarakaa meeshii taalle xaraka xaraka duldhigi mayside xarakadii fada saarnayd soo fada xarafka u horeeya ayaad meesha ka salbisood goysay waad xadaftay kadibna xarakadii aad qaaday ayaad fadii ficilka dhigtay kadib maxay noqotay ya biyacay noqotay iyadu yaadi caadi baad ugu dhawaaqday dee wowdiina maxaa loogu bedelay limunaasabat kasra ila kasra ka horeyse qiilaba iyadna iska noqoto mayna basidayn intaas sarfigaas ku barateen waa iska bashiid waxaa kalood ohan kartaa quula iyo buucana waad ohan kartaa iyaduna waa he hawl banaan weeye quula iyo buuca inaad tirahdid layta wahal yanfacu shayan laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu layta wahal yanfacu shayan laytu alla layti alla ma waxbay tartaa alla ma waxbay tartaa layta shabaaban buua ah. alla dhallinyarnimo miyaa la gado fa ishtaraytu aan soo iibsade dhallinyarnimo suuq lagu iibiyaa muu jiro han soo gata dhallinyarnime wuu gababuu calan calaya soma maa li idaa jadabtuhaa sa'aytu akibarun calaanii anbaytu layta wahal yanfacu shayan laytu layta shabaaban buuca ah, fa ishtaraytu buu leey maa li idaa jadabtuhaa sa'aytu mar alla markaan waadaanta la soo jiido maxaan aax ah la leeyahay buuhan la taahaya akibarun calaanii anbaytu madaaba ay fuushay bui ya mada baa ifuushay mise mise guri baa ifuulay guri baa de guri ma fuul ma guri idil baa lagu duldhigaya kinaaya ku jirta sheekh soo ma maan guursaday wayaan ma reer baan sameeyey isku awood ma ahaanaysin layta wahal yanfacu shayan laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu maxal shaahidkeena waa maxay buuca weyan buuca maan la damin waka waxaa kaloo banaan wixii la odhan jiray ishmaamka sarfiga inoogu iman doonaayo intaa afka soo yariyo udud baa dib celinaysaa indhooluhu dheefkuma lay odhan jireen biica qiila saasay odhan jireen markaa saddexdaa xaraka bay ku banaayiin lakin ti afsaxayd buu inoo sheegay oo kasraha ah taas waa maadi mudaarica ka waran sheekh muctalucaynka sidaad ohan mudaaric muctalucayn haddaad aragti sidaad ohan ood majluub binaysid qur-aanku kusugan yahay yuqaalu lahu ibrahim siaad u iclaalin marka iclaalka waad ka dharagteen intaa intaa midaan iclaalin karin yuqaalu iyo yubaacu iyo lama iclaalin karo hadda yuqaalu asluhu yuqwalu xarfu saxa xaraka la xarfu cilla xaraka ma gayo xarakada xarfucillaa soo qaado saxiixa saar maxay noqotay taxaraka xarfucilla bixasabi asli wanfataxa maa qablo bixasabi an faqulibat acillatu alifan fasaara yuqaal wa yubaacu intuu maka daba soconaysa moogta haddaad intaas kasoo xifdidaan wax kasta waad iclaalin karaysiin taasna taasay noqoni waa markuu mudaaric noqdo weeye wuxuu yidhi wain yakun haddii uu ahaado eeg u fiirsada intu waa xarfu shardigii soo maa yakun waa maxay waa ficlu shardigii haani iyo qaadi mayna isku mid ahayn marka nadmiga muxuu noqonaya wa in yakun thani thulaiyi alif waa loo jaray da markaa saba thanidan waa ismigeedii khabarkeedii me alifta weyaan alif alif oo khabarka muna mansuub aan jirin mansuubka marka la waqfiyo maxaa lagu waqfin jiri wayna soo marnay waqif cala lmansuubi minhu bilif kamili ma taktubuhu laa yaktalif soo sameyn ya maxaa la samaynaya marka zayda maan la odhan jirin muxuu alifa u odhan waaya de alifan ila labada kale lagu waqfin jiray sukuun ma zayd marartu bizayd jaa zayd daratu nadmood ohan karta waxa kaloo ohan karta waa calaa luqati rabiica nimanka la dhaa nimanka reer rabiica la dhahda mansuubka waxay ku waqfiyaan bisuuratay lmarfuuci walmajruur bay ku waqfiyaan taa waad ohan kartaa insha alla taana haysta marka waa khabarkeegii iska ilaaliya wa in yakun haddii uu ahaado thani hulaahiyi hulaaiga haanigiisu alifan alif haddii uu ahaado fagsir kasi adigu hu awelkii xiina tabtadi marka aad bilaabaysid xiina tabtadi weyan marka aad bilaabaysid walaa taqif ay walaa tatawaqaf ha ka joogsanin an kasrihi awelka inaad kasrisid ha ka istaagin taquulu waxaad odhanaysaa biica waxaa la iibiyey athawbu maradiibaa la de iskaad soo maa majhuul baa loo bine biica biicasahu maradii baa la iibiyey wlghulaamu addoonkiina waa la iibiyey wakiila waxaa la miisay zaytushaami shaam salideedii baa la miisay watacaamuna waa la miisay halkaana waxaanu kaga baxnay baabkii loo yaqaanay baabu naa'ib alfaacil wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuub ilayk